بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ilaahay haddii widmacaa waxaa halkaa ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo suuc min xayaati الtaabiciyiin markii aan ka soo baxnay min xayaati الصaxaaba iyo qaab nololeedkii saxaabadu ay u noolaayeen iyo sida diinta islaamka ay ugu dadaaleen barashadeedii ku dhaqankeedii difaaceeda waxaan bilaabaynaa xayaatadii taabiciyiinta saxaabi waa qof allaala qofka inta nebiga arkay haddana rumeeyey taabicina waxaa la yidhaahdaa qof allaala qofkii arkay qof nebiga arkay sala allahu calayhi wasalam quruntii ugu fadliga iyo qiimaha badnayd ayayna markaa ka mid yihiin ragga taabiciyiinta waayo waxay ku soo gaareen ayay nolol ku arkeen raggii nebiga la noolaa ee saxaabadii rasuulka markaa ahaa kitaabka qaabkii hore oo kaleu u soconaya oo nin kastoo taabici ah halku dhig ayuu u samayn doonaa taabiciyiin aad iyo aad u fara badan ayuu kitaabku ka hadli doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala ilaa toddobii soddon taabici markaa gaarahaya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu kaalmeeyo naguna saacido akhrinteeda barashadeedii ku dhaqankeeda intaasoo dhanba waxaa ugu horeeya taabiciga lagu magacaabo caطaa ibnu abi rabaaxin caطaa ibnu abi rabaaxin taariikhdiisa ayaan qaadanaynaa caaw waxaa halku dhig u ah maa ra'aytu ma arkin axadan qof yuriidu la doonahaya bilcilmi cilmiga wajha allah ilaahay wejigiisa nin cilmiga alla dartii ula doonay ama axad cilmiga alla dartii ula doonay caza wajalla ma arkin hayra haaulaa'i alaaثa saddexdaa waxaan ahayn saddexdaa qofood kayrkooda waa caطaa iyo طaawuus iyo wa mujaahid saddexdaa qofood ayaan arkay buu yidhi inay cilmiga weji alle ula doonahayeen salamata bin kuhayl nin lagu magacaabo ayaa sidaa yidhi cataa oo ah ninkaan rabna inaan taariikhdiisa qaadano taawuus iyo mujaahid saddexdaa ma arkin saddex qofoodoo cilmiga alle dartii ula doonid badan haa naxnu ulaa'i haa naxnu annagu ulaa'i kuwan maan nahoo waxaan ku dhex sugannahay fi alcashari alakhiiri tobankii dambe ee min shahri dilxija bisha lagu magacaabo dilxija waa bisha carafe ayaan ku sugannahay sanata sabcin wa tisciina lilhijra sannadii toddoba iyo sagaashanaad ayaan ku sugannahay waa sabcin iyo wa tisciina lilhijrati oo hijrada intaa ka ah wa haada midkan albayt اlcatiiqu waa gurigii catiiqa ahaa waa beydkii qadiimka ahaa ee horreeyey ama gurigii la xoreeyey wuxuu ula jeedaa waa beydka alla waa kacbade yamuuju wuxuu la buux dhaafay bilwaafidiina dadka waafidiintee u soo wafdiyee u soo galay cala allaahi alla dushiisa min kulli fajin ariiq walba ama jiha kasta oga yimid midkani waa beytkii ilaahay wahaadaa midkani albaytu alcatiiqu waa gurigii catiiqaa waa kacbadee ama xaramka yamuuju waa mid hirhaya ama sabuux dhaafay bilwaafidiina dadka waafidiintaee u soo galay cala allaahi alla dushii min kulli fajin jiha kasta oga yimid mushaata ayagoo soconaya qaarkood wa rukbaanan ayagoo rukbaanoo gaadiid saaran wa shuyuukhan odayaal ah wa shubbaanan dhallinyaro wa rijaalan rag wa nisaa'an iyo haween fiihim waxaa ku jira dadkaa buux dhaafiyey kacbada alswadu mid madow waalabyadu iyo mid cad waalcarabiy mid carab ah waalcajamiy iyo mid cajami ah wasayidu mid sayid ahoo madax ah iyo walmasuudu mid madax loo yahay waa laysku wada jiraa dadkaa kacbada u soo wafdiyey alla u soo galay intaasay isugu jiraan falaqad qadimuu way soo galeen jamiican dhammaantood oo waxay u soo wafdiyeen calaa meliki nnaasi dadka boqorkooda boqorka dadka waa ilaahay subxaana wa tacaala ayay dhammaantood u yimaadeen mukhbitiina ayagoo mukhshiciin ahoo khaashiciin oo khushuucsan mulabbiyiina talbiyaysanayoo orahdoodu ay tahay labayk allaahumma labayk raajiina rajaynaya naxariista alleh mu'ammiliina yididiilsanaya inay heli doonaan wax allaala waxay ilaahay ka malaynayaan subxaana wa tacaala xaaladda ayagoo ku sugan ayay u soo galeen waa haadaa midkaanna sulaymaan bin cabdilmelik waa sulaymaan bin cabdilmelik waa khaliifatu lmuslimiina muslimiinta khaliifkoodii waa hogaamiyaha muslimiinta maalinta wa acdamu muluuki اlardi boqorada arlada midka ugu weyn yatuufu waa tawaafayaa asagana bilbayti alcatiiqi gurigii catiiqa ahaa ayuu tawaafayaa waa kacbade kacbadii ayuu markaa tawaafayaa xaasira ara'si asagoo madaxiisu faydan yahay asagoo madaxiisu uu furan yahay ayuu tawaafayaa xaafiya alqadamayn gomdihiisuna ay cagacad yihiin lugihiisa aysan ku jirin wax kaba ah macnaha asagoo cagacad asagoo xaafiya alqadamayn ah laysa calayhi dushiisana aan saarnayn ilaa izaarun wa ridaa'un hoosgunti iyo korqaadasho ma ahane labadii go' ee cadcataa ee lagu xarmanahayey waa mid hoos laga xirto iyo mid riddo ahoo kor la saarta maahee wax kale uu qabaay ma jiro waa boqorkii sha'nuhu xaaladiisii shanigiisa fii daalika arrintaa gudaheeda waa ka sha'ni baqiyati racaayaahu intuu asaga u taliyo baqiyadoodii sha'nigoodoo kale sida uu ku sugan yahay iyo xaalka boqorkuu ku sugan yahay iyo khaliifka muslimiinta waa sulaymaan bin cabdilmelige xaaladiisu waa ka sha'ni baqiya intii ka soo hartay xaaladooda racaayaahu dadkuu asaga u taliyo oo min ikhwatihi walaalihii ah fillaahi alla dartay ku walaaloobeen beydkaasaa la wada joogaa wa kaana min khalfihi boqorka gadaashiisa waxaa ah waladaahu labadiisa wiil laba wiil oo asaga uu dhalayna boqorku markaa qalfigiisa iyo gadaashiisa ayay markaa socdaan wahumaa labadooda ghulaamaani waa laba wiil oo ka طalcati اlbaderi dayaxa iftiinkiisaoo kale aada moodo waa ka طalcati اlbaderi dayaxoole markuu afariyo tobanaad yaha beder la yidhaahdaaye sida dayaxa oo kale iftiinkiisa uu yahay bahaa'an xagga iftiinka labadaa wiil waa laba wiil waa laba hulaamaan ahoo sidii dayaxa iftiinkiisa oo kale ah bahaa'an waa xagga iftiinka xagga iftiinka iyo wa ruwaa'an xagga aragtida mar allaala marka xagga aragtida aad ka eegtii xagga dhalaalkii quruxda waxaad mooddaa dayax oo kale waa ka akmaami lwardi wardiga ubixiisa oo kale ah geedka wardiga la yidhaahdo ubaxa uu bixiyo oo kale nadaaratan xagga dhalaalka iyo watiiban xagga udugana wardiga ubaxiisa oo kale ayaad markaa u malaysaa wamaa in intahaa ma uusan dhammaynin min tawaafihi waa boqorkii waa khaliifkii muslimiinta sulaymaan maba uu dhammayn dawaafkiisa xataa maala ilaa uu u iishay calىa rajulin nin oo min khaasatihi dadkiisa khaasada ah dadka asaga khaaska u ah ee dadka asaga u dhowdhow ah ayuu saa u iishay wa qaala wuxuu yidhi ayna saaxibukum aaway saaxiibkiinii aaway saaxiibkiinii ayuu ku yidhi faqaala ninkii khaasada ahaa wuxuu yidhi innahu asagu hunaaka halkaa buu joogaa qaa'im wuu taagan yahayo yusallii tukanaya inahu hunaaka qaa'im halkaasuu taagan yahay waana tukanayaa ninkaad i weydiinayso wa ashaara wuxuu u ishaaray ila anaaxiyati algarbiyati dhanka qorax u dhac dhanka garbiga ee galbeed ah oo min almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh dhankiisa garbigaee qorax dhaca ah naaxiyadeedu farta ugu fiiqay fatajaha waa soo aaday oo wuxuu u soo jihaystay alkhaliifatu khaliifkii wa min waraa'ihi gadaashiisana ay yihiin waladaahu labadiisii wiil ilaa xayثu meeshii ushiira ilayhi loogu ishaaray meeshii loogu tilmaamay ninka xaggiisa inuu jiro ayuu u soo jihaystay uu soo aaday labadiisii wiilna way la socdaan wahama waxay damceen rijaalu اlxaashiyati nimankii waardiyaalka ahaa rijaashii xaashiyada oo acwaanta boqor ka kaalmaysee asaga xaashiyada u ah bian yatabacuu inay soo dabagalaan oo ay soo raacaan alkhaliifata khaliifka ayay damceen liyafsaxuu lahu say ugu waasiciyaan asaga aariiqa waddada ilan waa nin madax ah meeshuna waa ciriiri oo kacbada marka la tawaafayo meel aad lugta marisa ma laha waxay damceen bacdamaa khaliifkii yahay inay bal waddada u xaaraanay waddada u baneeyaan liyafsacuu lahu ariiq oo wayadfacuu ay ka reebaanay ka celiyaan canhu xaggiisa adazixaami ciriiriga dibkiisa waa nin boqore si aayara inuu u maro saasay markaa damceen fafanaahum waa uu ka reebay can daalika arrintaa waa uu ka celiyey wa qaala wuxuu yidhi haadaa meesha maqaamun maqaam waaye yastawi ay u siman yihiin fiihi maqaamka gudihiisa almuluuku wasuuqa madaxda iyo dadka loo taliyo suuqada waa dadka weynaha meeshaan meeli meeli qof ka xigta maahae daaya buu yidhi waa maxal ay u siman yihiin haadaa maqaamun waa maqaam oo yastawii fiihi ay u eg yihiin oo ay u siman yihiin almuluuku iyo wasuuqatu dadka suuqadii dadweynaha iyo boqorada walaa yafqud mana ku fadli badna fiihi meeshaan gudaheeda axadun axadna axadan axad uga fadli badani ma jiro ilaa bilqubuuli qubuul maahani waa qofkii maanta laga aqbalo maanta fadliga waxa hela qofka camalka uu sameeyey maanta laga aqbaloo qubuul helaa iyo wataqwaa alla ka cabsi wa rugba badanaa buu yidhi ashcafa mid basaasan aqbara boor yeeshay qadima u soo galay cala allaahi alleh oo fataqabbalahu ilaahayna uu ka aqbalay booreenahaas ee midkaa ashcafkee basaasan bimaa si oo lam yataqabbalu bihi uusan uga aqbalin almuluuka boqorada nin iska basaasanoo booraysanoo boqor aan ahaynoo iska daaye asagoo dhan dhas iyo boor leh ayaa badan oo ilaahay uu uga aqbalo si uusan uga aqbalin muluugta iyo boqorada uma kabacdi madaa waa dhaqaaqay waa boqorkiiiyo wuxuu aaday naxwa arajuli ninkii uu su'aalahayay xaggiisa fawajadahu waxau helay maa yazaalu inuusan ka zuulin weli daakhilan inuu dhexda uga jiro fii salaatihi salaadiisa weli salaadii loo soo tilmaamay buu ku jiraa haariqan ku dhex maashoodsan fii rukuucihi wa sujuudihi rukuucdiisii sujuuddiisa weli waa rukuucaya waa sujuudaya wاnnaasu dadkuna juluusun ee yihiin kuwii fafadhiya waraa'ahu ninka gadaashiisa wa can yamiinihi midigtiisii wa can shimaalihi bidixdiisa saasaa loo dhooban yahay dadkii gadaal iyo dhinacyaalka yay ka fafadhiyaan fajalasa khaliifkii waa uu fadhiistay xayثu اntaha meeshuu ku soo gaaray bihi meesha almajlisu majliska meeshuu kaga soo gaaray ayuu fadhiistay fajalasa xayu intahaa bihi almajlisu wa ajlasa way fadhiistay oo waxaa fadhiistay macahu asaga micigiisii la jirhkiisa waladayhi labadiisii wiil labadii wiilna way fadhiisteen watafiqa waxay guda galeen alfatayaani labadii dhallinyaro alqurayshiyaani ee qurayshta ahaa yata'ammalaani inay u kuurgalayaan inay aad u fiirfiirinayaanay eegayaan daalika arajul ninkaa asaga ah alladii kaasoo qasadahu uu u soo qasday uu soo aaday amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda ninkaa bal uu u soo qasdayoo danta ay ka soo gashay mu'miniinta amiirkooda wa jalasa haddana uu fadhiistay amiirkii maca caamati nnaas dadweynihii dhexdooda caamada dadka uu la fadhiistay yantadiru sugaaya faraaqahu ka faaruqitaankiisii ka bixitaankiisa min salaatii salaadiisa uu ka baxo ninkaasay u kuurgaleen oo ay fiiriyeen fa idaa huwa shaykhun waaba oday xabashiyun xabashi ah aswad اlbasharati maqaar madow aswad ay madowdahay albashara gibilkiisii mufalfalu الshacri timihiisu ay adag yihiin afdasu اlanfi sankiisuu ballaaran yahay idaa jalasa markuu fadhiisto badaa wuxuu u soo muuqdaa kaalquraabi اlswadi quraab madow oo kale sidii tuka madow oo kale waaba nin noocaasa ninkii boqorka uu saa uu yeelahayo oo gadaashiisa fadhiisanayo markay u kurgaleen wiilashii walama اntahaa markuu dhammaystay arajulu ninkii min salaatihi salaadiisii maala wuxuu u soo iishay bishiqihi dhinaciisii ayuu u soo jileecay oo cala aljihati jihadii iyo dhankii xigtay allatii jihadaasoo fiiha alkhaliifatu khaliifku uu fadhiyey faxayaahu ninkii waxaa salaamay sulaymaan bin cabdilmelik sulaymaan baa salaantii bilaabay macnaha sulaymaan ibn cabdilmelig baa salaamay faradda waa radiyey ninkiina shaykhii attaxiyata salaantii bimilihaa tii oo kale salaantii boqorka uu ku salaamay oo kale yuu markaa u celiyey wax looga sii waaweyneeyey iyo boqor waayee salaam qaasa ha la siiyey ma jirin wa hunaa meeshaabuu aqbala qaabilay waa boqorkii ay calayhi shiiqii dushiisa alkhaliifatu khaliifkii ayaa shiiqii qaabilay wajacala wuxuu gudagalay yas'aluhu inuu su'aalayo can manaasiki اlxaji manaasigta acmaalaha xajka inuu weydiinayo mansakan mansakan camal camal hal hal iyo camal camal inuu su'aalayo wa huwa asaguna yafiidu uu daadinayo bilijaabati jawaabta can kulli mas'alatin su'aal kasta xaggeeda jawaabteeda uu daadinayo uu bixinayo uu jawaabayo macnaha wayufasl uu kala saarsaarahayo caddaynahaya alqowla qowlka fiiha jawaabta gudaheeda tafsiilan kala caddayn qowlkiina si fiicanoo fasaaxa leh ayuu ugu jawaabayaa laa yadacu aana ka tegaynin sabiilan waddo limustasiidin mid siyaadadoon ah mid siyaadadoon ah uusan waddo uga tegaynine mid kasta uu u bayaaninaya macnaha una caddaynaayo wayusnidu wuxuu u tiirinayaa ninkaa shayqa ah kulla qowlin hadal kasta yaquuluhu uu ku hadluu ku jawaabo ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam nebigii baa yidhi rasuulkii baa yidhi hadal kastoo jawaaba uu bixinayana wuxuu u tiirinayaa uu u sanadaynayaa rasuulka xaggiisa sal اllahu alayh wasalam walama intahaa markuu dhammaystay alkhaliifatu khaliifkii min musaa'alatihi su'aalooyinkiisii min musaa'alatihi jazaahu khayran khayr buu ugu abaalguday jazaahu jazaahu waa u jizeeyey khayran oo macnaha wuxuu yidhi jazaaka allahu khayr macnaha sida khayr allah kugu abaalgudo ayuu yidhi wa qaala liwaladayhi boqorkii labadiisii wiil buu ku yidhi quuma war istaaga faqaama way keena ayagan warna keena buu dhahay meesha way istaageen wamada alaaatu saddexdoodii way aadeen oo waxay tageen naxwa naxwa almasaca waa sacyiga meeshana sacyiga ahee safa iyo marwa cararkeeda ilan tawaafkii bay dhammeeyeen markii hore waxay aadeen dhankii sacyiga wa fii maa wakti hum ayagu fii tariiqihim waddadoodu ay ku sii jiraan oo ila sacyi sacyiga xaggiisaa bayna asafaa waalmarwa safa iyo marwa baynkeeda la sacyiyo samica alfatayaan labadii wiil waxay maqleen almunaadiina kuwa dhawaaqayaal ah kuwa naadinaayo yunaaduuna ku naadinaayo oo odhanaya yaa macshara almuslimiin muslimiinay macsharta muslimiintay laa yufti nnaasa dadka yuusan u fidyoonin jawaab yuusan siinin fii haada almaqaami maqaamkan ilaa caaa ibna abi rabaaxin mooyaane caaa ibn abi rabaax qof kaloo jawaab iyo fudyo la weydiin karo oo jawaab bixin karaayo ma jiro maqaamkan ee kan ah ilaa caطaa ibna abi rabaax maahane fain lam yuujad haddii la waayo waa haddii caطo aan la helin facabdullaahi bnu abi najiixin ninkaasaa beddelaya waa in fidyo la weydiiyaa acmaalaha xajka iyo maqaamkan la jooga caطaa ibna abi rabaax haddii la waayo cabdullaahi bnu abi najiixin ninka lagu magacaabo culimmada sarsaruu ka mid yahay faltafata wuxuu eegay axad اlghulaamayni labadii wiil mid ka mid ah ilaa abiihi aabii buu eegay wa qaala wuxuu yidhi kayfa ya'muru sidee buu u amrayaa kayfa ya'muru caamil amiir اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda caamilkiisii caamil caamilka khaliifka waa midka wilaayada iyo maamulka u haya khaliifka xagga camalka waalina xaggiisa uga ah amiir mu'miniinta caamilkooda annaasa dadka bianlaa yastaftuu axada axad inaan fidyo la weydiinuusan jawaab bixinin hayra caطaa bni abi rabaaxin maahane iyo wa saaxibihi saaxiibkii saaxiibkii waa ninkaa kale abinajiix markaa ah labadaa keliya in fidyo la weydiiyo sidee buu markaa u amray caamilkii amiirka mu'miniinta dadka xaaladda noocaas ah uma intaa ka bacdi ji'naa waan nimid naxnu anaga nastafti anagoo anagoo isweydiinayna annagoo fidye ahaan isdalbayno weydiinayna haada arajul ninka alladii kaasoo lam ya'bah aan u aabayeelin lilkhaliifati khaliifka walam yuwafihi aanu oofinin xaqahu xaqiisa oo min atacdiimi tacdiiminta ah hadda waxaa la ogolaaday oo la yidhi cataa keliya ha la su'aalo iyo saa'iidkii annaguna waan nimid annagoo isweydiinayna macnaha labadii wiil waxay isweydiinayaan ninkaas inta khaliifka u tegey aanu aabbayeelin inuu boqorkii yahay si caadi ula dhaqmay macnaha oo walam yuwafi aanu oofinin boqorka xaqahu xaqiisa oo min atacdiimi waayo boqor buu ahayo in la tacdiimiyo loo soo istaago waxyaabo badan la sameeyo dadka laga hormariyo meel fiican la fadhiisiiyo saasay ahayd taasi markaa isweydiiyeen ninkaasi kumuu ahaa faqaala sulaymaan wuxuu ku yidhi liwaladihi wiilkiisii haadaa midka alladii kaasoo ra'aytahu aad aragtay yaa bunaya wiilkaygiyo wa ra'ayta aad aragtay dullanaa dullinimadeena dullanaa dullinimadayna bayna yadayhi hortiisa aan ku dullaysnayn huwa cataa ibnu abi rabaaxin waaye waa saaxibu lfutya waa jawaab bixiyaha waa ninkii fatwada iyo waxyaabaha la weydiinahayey oo oo fi lmasjid اxaraami masaajidka xurmada leh masjidka xurmada leh mar allaala marka qof fidyoonahayo waa ninka hadda la tilmaamaayo waa caطaa ibn abi ra waa waarif wuxuu ka dhaxlay ama waa kii dhaxlay cabdالlahi ibnu cabaas fii haada اlmanصabi darajada iyo mansabka alkabiiri ee weyn cabdullahi ibnu cabaas buu ka dhaxlay cabdullaahi bni cabbaas booskiisa ayuu ku jiraa uma kadib ardafa wuxuu raacsiiyuu fangeliyey waa boqorkii ama khaliifkii yaquul hadalkaa markuu yidhi kadib asagoo odhanaya yaa baniya wiilashaydiiyaay tacallamu alcilma cilmiga barta buu yidhi cilmiga barta tacallamu war barta alcilma cilmiga barta fa bilcilmi cilmiga yashrufu waa midkuu ku sharafoobo korna uu ku noqdo alwadiicu midka wadiica ah ee liitee dhulka yaala midkaan midka wadiica waa midkaan sharafta lahayn qofaan sharaf lahayn waa waxa uu ku sharafoobo cilmiga barta buu yidhi cilmiga xaaladiisu waa sidaasi wayunabbahu khaamilu midka khaamilka ah waa midka bannaanka soo dhiga khaamilka waa qofka qarsoon qofka aan dadka u muuqanin oo qarsoon cilmigaa bannaanka keena oo waa midka cilmiga bannaanka u soo bixiya wayaclu waa midka kor u qaada cilmiga alariqaa'u addoommada oo gaarsiiya calaa maraatib almuluuki boqorada martabadoodii mansiladooda ee cilmiga ku dadaala buu yidhi wiilashaydiiye cilmiga barta cilmiga waxaa ku sharafoowa wadiica waa midka wadiica ah ee aan sharafta lahayn waa yunabbih ku noqdoo bannaanka ku soo baxa oo kor ku noqda midka khaamilka ah waa midka qarsooneen la arkin waaclu alariqaa'u addoommada kor ku noqdo waxaa cilmigu uu kor ugu qaadaa uu ariqada geeyaa calaa maraatibi almuluuki boqorada martabadooda lam yakun mausan ahayn sulaymaan bin cabdilmelik mubaaliqan mid ku xeel dheeraaday ama ka badbadiyey fii maa qaalah wixii uu yidhi uu ku yidhi libnihi wiilkiisa wixii uu yidhi ama uu u sheegay wiilkiisa ma ahayn ama ilmihiisaba wuxuu ka badbadiyey oo fii sha'ni alcilmi cilmiga xaaladiisa waayo faqad kaana wuxuu ahaa caطaa ibna abi rabaaxin fii sikarihi yaraantiisa cabdan adoon mamluukan la hantay oo waxaa hanatoo lahayd limra'atin naag oo min ahli makata reer maka ah gabar reer makaa ayaa addoonsan jirtay hayra laakiin ana allaha ilaahay hayra laakiin ana allaha ilaahay jalla wacaza weynaaye sharaf lahaaye ilaahay jalla wacaza akrama wuxuu ku karaameeyey algulaama alxabashiy addoonkaa xabashiga ah bian wadaca inuu saaray qadamayhi labadiisa gomdood منذ nucuumati adfaarihi laga soo bilaabo waktigii cidiyaalkiisu ay jilicsanaayeen amay qoynaayeen waa markuu yaraa baa loola jeedaa fii qariiqi اlcilmi ayuu ilaahay cagaha u saaray faqasama waa qaybiyey caطaa waqtahu waktigiisa aqsaaman alaaatan saddex qaybood buu u qaybiyey wakhtigiisii waktigii uu lahaa saddex qaybood ayuu ka dhigay qismun qayb jacalahu wuxuu u yeelay lisayidatihi sayidadiisii gabadhii lahayd ee sayidada uu ahayd ama uu ahaa cabdiga ayuu qayb siiyey yakhdimuhaa wuu u khidmaynhayey fiihi wakhtiga axsana maa takuunu اlkhidma khidmo iyo adeeg intay tahay ta u fiican ayuu u khidmayn jiray wayu'addii lahaa wuxuu u gudan jiray gabadha xuquuqaha xuquuqdeeda calayhi korkiisa ay ku leedahay akmala maa tu'adda alxuquuqu sida xuquuq loo guto sida ugu dhammaystirna ugu kaalnim kaamilnimo badan qayb saasuu sameeyey waa qismu qayb labaadna jacalahu wuxuu u yeelay lirabbihi rabbigii jadwalkiisa qayb labaadna ilaahi buu siiyey oo yafruqu fiihi uu u faaruq noqday wakhtigaa gudihiisa licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa asfaa maa takuunu alcibaada cibaado intay ahaato tan u safisanoo u nadiif badan wa akhlasahaa wa akhlasahaa una khaalisan lilaahi alla dartii caza wajal ikhlaasna alla u ah saafina ah qaybna sidaasuu cibaado alla u siiyey maxaa soo haray hal qayb kale wa qismun qayb kalena jacalahu wuxuu yeelay lialabi اlcilmi cilmi raadin inuu xir noqdo arday inuu markaa ahaado cilmiga uu dalbo xayثu meel aqbala uu qaabilay calىa man baqiya intii ku hartay xaya nolol oo min saxaabati rasuuli الlah rasuulka saxaabadiisa ka mida salى الlahu عalayه wasalam watafiqa wuxuu guda galay waa caطaa'e yanhalu inuu kacabahayo min manaahilihim makaanu aroorkoodii manaahisha waa isha biyo ay ka soo baxaan afaratee faraha badan assaafiyati ee saafiga ah ilaa saxaabi markuu taabici xadiis ka qaato ama wax uu ka baranayo waa cilmi saafi ah oo aan la labin wax calow ahna aan markaa ku jirin haddaa nebiga ku hadlay saxaabi baa ka soo guuriyey taabici baa ka qaatay ayadoo saafiya macnaha fa akhada wuxuu wax ka qaatay can abi hurayra kow dheh wa cabdullaahi bni cumar wa cabdullaahi bni cabbaas wa cabdillaahi bni zubayr iyo wagayrihim kayrkood oo min asaxaabati alkiraami saxaabadii karaamada badnayd markaa ah ridwaan ullaahi calayhim raadi ahaashada alla korkooda ha ahaatee xataa imtala'a ilaa uu ka buuxiyey xataa imtala'a ilaa uu ka buuxsamay ama uu ka buuxiyey sadrahu laabtiisa cilman cilmi wa fiqhan fiqi iyo faham diineed wa riwaayatan werin oo xadiis la wariye can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam walama goortii ra'ad ay aragtay asayidatu almakiyatu sayidadii reer maka ahaydee lahayd racataa anna gulaamaha addoonkeedii qad baaca inuu iibiye nafsahu nafsadiisa lilaahi ilaahay uu ka gatay oo xaq iyo diin barasho iyo intaa loogu jeeda markay aragtay oo wawaqafa uu istaajiyey xayaatahu noloshiisa calaa طalabi alcilmi cilmi طalabkeedii raadinteeda takhallad waxay ka dhaaftay can can xaqihaa xaqeedii oo fiya isagay ku lahayd waxay ka takhallisaysay ka dhaaftay oo ay faraha uga qaaday takhallad waxay qaali yeeshayay ka dhaaftay macnaha ay bannaanka u soo bixisay xaqii ay ku lahayd waactaqad way xoraysay raqabatahu qoortiisa taqaruban ayadoo ugu dhowaanaysa lilaahi ilaahay taqaruban u dhowaasho dartii lilaahi allay u dhowaanaysa caza wajalla lacalla allah alla waxaa la arkaa yanfacu bihi inuu ku anfaco ninka waa cataa'i alslaama wاlmuslimiin markay aragtay heerkuu taagan yahay xagga taqwada cilmi raadinta wanaagga naftiisaba inuu ilaahay u hibeeyey waxay ka dhaaftay hawshii iyo xaqii ay ku lahayd wayna xoraysay qoortiisa iyadoo alla ugu dhowaanaysaa waxayna tiri waxaa suuragal ah la arkaa inuu ilaahay midkan ku anfaco islaamkiiyo muslimiinta wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo markii hore kistaa naagta khidmadeedii shaqadeeda cidhiiri ku haysaye ittakhada wuxuuba ka samaystay caطaa ibna abi rabaaxin albayt alxaraama gurigii xurmada lahaa maqaaman lahu maqaam buu ka dhigtayba meeluu dego gurigii xaraamkubu kusoo xaroodayba fajacalahu wuxuu ka yeeshay daaro ee gurigii xurmada lahaa daarahu daartiisii allatii ya'wii ilayha uusoo dumo meel kaloo guri maba aadayaba xaramkuu usoo dumay wamadarasatahu buu ka dhigtay allatii yatacallamu fiiha wax ku baran lahaa iskoolku wax ka baran lahaana kacbaduu ka dhigtay wa musallaahu makaanu tukadkii alladii meeshaasoo yataqarabu fii uu ugu dhowaanahayey ila allahi alla xaggii bitaqwa waaaca xaramkuu ka dhigtay khalaas wuu soo carooday xirdhab ah ayuu noqday oo beydkii xurmada lahaa ayuu soo galay xataa qaala almu'arakuuna ilaa nimanka taariikh qorayaalka ah muarikhiinta waa taariikyahanada ay dhahaan kaana almasjidu masaajidka waa xaramkee wuxuu ahaa firaasha caطaa ibn abi rabaax firaashkiisa naxwan wax u dhow min cishriina caaman labaatan sano labaatan sano wax u dhow firaashkiisa meeshaasu ahaa kamuusan bixin kacbada ilaa xaaje insaan maahane wixii loo baahdo oo duruuri noqdaa sida suuli inuu aado inuu raashin soo cuno iyo wixii lamid ah maahane labaatan sano wax u dhow firaashkiisa wuxuu ahaa kacbada caطaa ibn abi rabaax waqad balaq waa uu gaaray altaabiciyu taabiciga aljaliilu ee sharafta mudan caطaa ibna abi rabaaxin mansilatan mansilad ayuu ka gaaray fi lcilmi cilmiga darajo sare iyo mansilo sare buu ka gaaray faaqad wareerisay faaqad ka kor noqotay kula taqdiir taqdiir dhammaanteed qiyaas dhammaanteed haddii la dhao hala qiyaaso ka kor noqotoo wareerisoo la taqdiirin waayey la xisaabi waayoo la keri waayey ayuu xagga cilmiga ka gaadhay wasamaa waa kor noqday ilaa mansilatihi sharaftiisii mansiladiisii ilaa mansilatin mansilo ayuu u kor noqday dheh lam yana hausan gaadhin ilaa nafarun qaliil koox yar maahane oo min macaasirihi macaasirtiisii joogay wakhtigiisii dadka casrigiisii ku noolaa in yar ay gaareen maahee qof kale gaari waayey taasuu cilmigii ku kor noqday faqad ruwiya waxaa la wariyey anna cabdullaahi bnu cumara radia allaahu canhu wacan abiihi cabdullaahi bnu cumar io aabiiba allah ka raadi noqdee ama inuu u soo qasday ama uu soo aaday makata maka muctamiran asagoo cumraysanaya asagoo muctamir ah ayuu maka yimid waa cabdullaahi bnu cumar faaqbala annaasu dadkiibaa soo qaabilay calayhi korkiisa yas'aluunahu ayagoo su'aalanaya su'aalo oo wa yastaftuunahu ka jawaab dalbanaya fadwooyin bay su'aalahayeen faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi innii anigu la acjabu lakum waan idinla yaabanahayo ahla maka reer make wallahi yaab baad leedihiin buu yidhi reer makay cajiib baad ku sugan tihiin innii anigu la acjabu lakum idinkaan idinla yaabanahay yo ahla maka reer make atajmacuuna lii ma i aruurinaysaan oo ma ii jamcinaysaan almasaa'ila su'aalooyinka tas'aluunii anha saad ii weydiisaan xaggeeda wa fiikum caطaa ibnu abi rabaxin oo idinku jiro war caalimkan baa idinku jire maxaad igu aruurinaysaan su-aalaha buu yidhi maad weydiisaan caطaa ibna abi rabax wa shahaado uu siiyey cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar waa saxaabi waa dadkii nebiga arkay sala اllahu calayh wasalam weliba waa ninka ugu dayashada badan baa la rasuulka sal alla alayh wasalam wuxuu isku dayaa meeshuu nebigu seexday inuu seexdo meeshuu istaagay inuu istaago meeshuu harsaday markuu safriya inuu harsado xataa meeshuu qadaa-ulxaaja u galay inuu u galo ninkii jeclaaba waa cabdullaahi bni cumar saa darteed buu yidhi waa idinla yaabanaa reer makay ma su'aalooyin baad ii aruurinaysaan litas'aluunii canhaa saad xaggeeda ii weydiisaan wa fiikum idinku idinku dhex jiro caطaa ibnu abi rabaaxin waqad wasala waa uu gaaray caطaa ibnu abi rabaaxin ilaa maa wasala ilayhi wixii uu gaaray xaggiisa oo min darajatin xagga darajo fi اdiini wاlcilmi diinka iyo cilmiga wuxuu ku gaaray bikhislatayni اثnayni laba khisladood oo laba laba arrin buu ku gaaray waxaan caطaa cabdullaahi bnu cumar oo saxaabi uu yidhi mar dambe ninka su-aalna hay aruurinine ninka weydiiya laba arin buu ku gaahay awaladun ulaahumaa dhe ulaahumaa labadaa midood waxay tahay annahu asaga axkama wuxuu sugay axkama wa uu sugay sulطaanahu awooddiisii awooddiisii ayuu sugay sulطaanada macnaha waxaa loola jeedaa awooddiisii ayuu sugo gacanta ayuu ku qabtay calaa nafsihi nafsadiisa awoodda nafsadiisa macnaha nafsadiisu awood u yeeshay waa xakameeyo gacantuu ku qabtay falam yadac lahaa ugama tegin sabiilan wado litartaca fii maa si ay u daaqda naftii fii maa laa yanfacu waxaan nafci lahayn wax yar oo daqiiqad ah waxaan nafci lahayn uma ogolayn ila naftiisii buu sugay suldaanadeedii awooddiisii oo dhan buu naftiisii gacanta ku qabtay idan uma ogola inay wax yar daaqdo ama ay samaysay aado waxaan nafci lahayn waa midda koobaad wathaaniyatuhuma labadaa midda tii labaadna annahu axkama wuxuu sugay sulطaanahu awooddiisii ee uu gacanta ku qabtuu maamulahayey calaa waqtihi waqtigiisa waqtigiisiina waa qabtayoo gacantuu ku dhigay maamulkeeda falam yahdirhu fii fuduuli اkalaami falam yahdirhu uma uusan dayicin oo ma dayicinoo kama dhigin mid haleeya oo ku dayaca fii fuduuli اkalaami hadal fuduul hadal badan macnaha hadal wa midka weli fuduulka waxaa loola jeedaa waa hadal baail ah iyo alcamal camal iyo kalaam baail ahoo layska dhaho kuma dhammaynin wakhtigiisa gacantuu ku dhigay xadaa waxaa sheekeeyo ka hadlay moxamed ibnu suuqa ninka lagu magacaabo wuxuu u sheekeeyey jamaacatan koox oo min zuwaarihi zuwaartiisii ka mid ah waa dad soo booqday asaga dad soo ziyaartay buu u hadlay ninka moxamed ibnu suuqa la yidhaahda qaala wuxuu yidhi alaa usmicukum miyaanan idin maqal siinaynin xadiian hadal ama xadiid lacalahu laga yaabee yanfacukum inuu idinku anfaco alle kamaa nafacanii suu aniga ilaahay iigu anfacay hadal ma idiin sheegaa laga yaaba inuu hadalkaa idin anfaco suu aniga ii anfacay qaaluu waxay dhaheen balaahaa noo sheeg qaala wuu idhi nasaxanii waxaa ii naseexeeyo iwaaniyey caطaa ibna abi rabaax daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah faqaala wuxuu idhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow ina aladiina kubi min qablinaa annaga naga horreeyey kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa naca fuduula alkalaami hadalka siyaadada ah hadalka baatilkee siyaadadee badan walafuduul waa wax allaala wixii bataa loola jeedaa way nici jireen faqultu waxaan ku idhi wamaa fuduulu اlkalaami cindahum agtooda maxaa ahaa fuduulu اlkalaam hadal ziyaado ah maxaa loo aqooni jiray faqaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yacudduuna kuwa ku tiriya kulla kalaamin hadal walba fuduulan mid maalaa yacni ah mid ziyaado ahoo baaطil ah maa caddaa wixii ka soo haray kitaab allah ilaahay kitaabkiisa caza wajalla an yuqra' in la akriyo kow dheh oo wayufhama la fahmo wa xadiiثa rasuuli اllaahi rasuulka xadiidkiisa salى اllahu calayhi wasalam an yurwaa in la wariyo wayudraa oo la ogaadoo la fahmo ayadana aw amran bimacruufin ama faritaan aw amran ama amr waa faritaan la faro bimacruufin wanahyan reebid la reebo can munkarin munkar xaggii ow cilman ama cilmi yutaqarabu loogu dhowaanayo bihi cilmiga ila اllahi tacaala ilaahay ow amase an tatakalama inaad ku hadasho bixaajatika dantaada wa maciishatika noloshaada allatii laa budda laka minhaa aan laga maarmaynin qof wax kaa iibsanaaya qofaad ka iibsanayso xaajo iyo dan adduunkaaga intaa wixii ka soo haray oo dhan waxay ku tilmaami jireen fdl اكلاam uma intaa kabacdi xadqa ilىa wجهi xadq wuu isoo eegay xoog buu iisoo fiiriya macnaha indhihiisii buu ku soo taagay ilىa wجهi wejigayga wa qaala caطa wuxuu ii yidhi atunkiruuna ma inkirsantihiin oo ma inkiraysaan ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin ma inkirsantihiin wax kasta in la qoraayo xaafidiin ay korkiina yihiin ina alaykum korkiina waxaa ahaaday laxaafidiina ilaaliyayaal kiraaman karaamo badan oo kaatibiina qorahaya wa anna maca kullin minkum mid kastoo idinka idinkamida micigiisa ma inkirsan tihiin malakayn laba malag inay yihiin can ilyamiini wa can ishimaali qaciid midig iyo bidixna ay fafadhiyaan maa yalfidu min qowl qowl kuma hadlo ilaa ladayhi raqiibun catiid ilaa agtiisa raqiib iyo catiid baa ahaaday mid ilaaliya iyo mid markaa xafidaaya uma kabacdi qaala wuxuu yidhi caطaa amaa amaa yastaxyi amaa yastaxyi xishoon maaya miya axadunaa midkeen miyuusan xishoonaynin low haddii nushirad la fidiyo calayhi korkiisa صaxiifatuhu warqadiisii allatii taasoo amlaa amlaaha uu meeriyey sadra nahaarihi maalintiisa bilowgeeda oo fawajada uu helo akara maa fiiha waxa ku dhex qoran waxa ugu badan inay yihiin fiiha gudaheeda laysa inaysan ahayn min amri diinihi walaa amri dunyaahu arin adduuni arrin aakhiraysa ahayn maantao dhan wuxuu daldalhayay laga soo bilaabo sadra nahaarihi waa maalintiisa bilowgeeda waa awal nahaarihi ilaa galabtii wuxuu daldalahayuu sheegahayay warqaddii loogu qoray haddii loo fidiyo aysanna ku dhex sugnayn arrin adduun iyo arrin aakhiro maxishoonaya miyaa xadkeed inuu saa sameeyo macnaa maantana oo iska hadlo waxaan nafci adduunna lahayn mid aakhirna aan markaa lahayn walaqad nafaca allah ilaahay wuxuu ku anfacay walaqad nafaca allahu caza wajal bicilmi caطaa bni abi rabaaxin cilmigiisa طawaa'ifa kaiira qaybo fara badan oo min annaasi dadka ka mid ah dawaa'if iyo koox fara badan oo dadka ka mid ah yaa ilaahay cilmigiisii ku anfacay minhum waxaa ka mid ah ahlulcilmi dadka ahlulcilmiga ah almutakhasisuuna ee mutakhasiska cilmiga ku ah dadka cilmiga baranaya laba isugu jiraan dadko qaarna wuxuu rabaa inuu mutakhasis ku noqdo cilmigan uu baranayo intuu barto ha dhow gudbiyo dadka gaadhsiiyo kitaab buu soo qaataa si fiican buu u dhagaystaa wixii ka qaldamuu su-aalaa waa bartaa macnaha dadkaa mutakhasisiin waaye dad noocaasa waa anfacay ilaahay wa minhum waxaa ka mid ah dadka sanaacaadka arbaabu sanaacaat waa dadka sancooyinka sameeya almuxtarifuuna ee wax kasbada muxtarifiinta dadka ayagu sanaacaadka ah. waa ninka dukaan gada waa ninka mataqaanaa gaariga wada waa ninka mataqaanaa meelay u furan tahay waa dad mutaxarifiin ahoo xirfadaynaaya xirfad bay sameeyaan mid kasta asagoo dukaankiisa jooga yaa cilmigiisa ilaahay ku anfacay subxaana wa tacaala wa minhum waxaa ka mida hayru dalika intaa wax ka soo hartay xadaa waxaa sheekeeyey xadaa alimaam abu xaniifa nucmaan abu xaniifa waa imaamkii weynaa can nafsihi nafsadiisii buu ka hadlay qaale wuxuu yidhi akhda'tu waxaan ku gafay fii khamsati abwaabin shan waxyaabood shan abwaab baan ku gafay oo min almanaasiki manaasigta ka mid ah acmaalaha xajka shan waxyaaboodoo manaasigta xajka ah ayaan ku qaldamay bimakkata maka anigoo jooga yaa baray facallaminiiha facallam facallaminiiha waxaa i tacliimiyey oo i baray xajaamun xajaam xajaam to midka wax tooba laakiin meeshan saaloonkaa loola jeedaa waa midka xallaaqa ah kan timaha dadka u xiiraa kaasaa ibaray buu yidhi wadaalika waxay ahayd annii anigu aradtu waxaan doonay an axliqa inaan xiirto madacayga liakhruja saan uga baxa min alixraami ixraamka ilan qofka cimrada iyo qofka xajka wuxuu xajka uga baxaa waa xiirashada mar allaala markuu timaha xiirto yaa waxyaabaha kale ay u banaanaanayaan waxaan damcay inaan ka baxo ixraamkii camalkii xajka ama cimrada madaxayga inaan xiirto faataytu waxaan u imid oon u tegey xallaaqan tima xiire wa qultu waxaan ku idhi bikam taxliqu lii ra'sii meeqaad madaxa iigu xiiraysaa intaa hortega buu dhahay meeqaad madaxa iigu xiiraysaa faqaal wuxuu idhahay hadaaka allah allah ku hanuuniyo allah yahdiik war aan nusugu cibaadada laa yushaaradu looma shardiyo fiihi waxba looma shardiyee ijlis fadhiiso oo acdi bixi ma ay tayasan lak wixii kuu fududaada camal xaj baan ku jirna meeqaad bixina waa war miyaa buu yidhi war fadhiisa meesha aan kuu xiiro wax allaala waxaad kuu sahlanaadana dhiib buu i yidhi annusug nusug waa cibaadada ama camalka laa yushaaradu fiihi wax looma shardiyo meeqa intaa isii ku siin maayo ii badi ma jirto ijlis fadhiiso acti bixi oo sii maa yataysar laka wixii kuu fududaada faqad jiltu waan xishooday buu yidhi waan yaxyaxay waa abu xaniifa wajalastu waan fadhiistay ayra laakiin ani anigu jalastu waan fadhiistay munxarifan anoo ka iishay can اqiblati qiblada len yaxyaxba ahaya qiblada meelaan ahayn baan u jeestay faawmaa ilaya wuu ii ishaaray bian astaqbila اqiblata inaan qiblada qaabilo iblada qaabil buu idha saasuu iigu ishaaray fafcaltu waan sameeyey wasdadtu waxaan ziyaadsaday khajalan yaxyaxiygiibaa calaa khajari yaxyax baan calaa khajari xishoodkaygii yaxyaxiygiibaa mid kale igu sii darsamay waan ziyaadsaday uma acdaytu waxaan u dhiibay ra'sii madaxayga min aljaanib alaysar dhinaca bidixda ah liyaxliqow si u xiiro waa qalad soo maa midigtaa la rabay bidixdaa u dhiibay buu yidhi faqaal wuxuu yidhi adir wareeji shiqaka alaymani fadartu waan wareegay buu yidhi war saa u soo wareeg buu idhahay iswareeji dhinaca midigtaa ii soo wareeji wajacala wuxuu gudagala yaxliqu ra'sii inuu madaxayga xiirahayo waana saakit ana waan aamusanahay waan aamusanahay anduru ilay asagaan fiirinaya waucjabun minhu waa lay cajib geliyeyo aad baan ula yaabanahay ninkan wax xiiraaya ee saaloonka jooga ee haddana cilmigan iyo waxaan ii sheegaya yaan la yaabanahay faqaal li wuxuu ii yidhi maa lii araaka maxaa dhacanku arkayaa saakitan aad aamusan tahay kabir war allahu akbar de soomaali allahu abar allahu abar dhe kabir ilaahay weyney waad aamusantaha maxay tahay e, fajacaltu maxaan guda galay buu yidhi ukabiru inaan kibaaranahayo xataa qumtu ilaa aan istaagay markuu ii dhameeyey ayaan kacay liadhaba saan u baxo faqaala wuxuu ii yidhi ayna turiid war xaggee doonaysaa faqultu waxaan idhi uriidu waxaan doonahayaa an amdiya inaan taga ilaa raxdii meeshii aan deganaa raxmigaygii gurigaygii macnaa meeshii aan deganaa inaan tago faqaala salli rakcatayn oo laba tuka buu yidhi uma amdi kadibna aad ilaa xaytu tashaameen allaala meeshaa doonto fasallaytu ragcatain baan tukaday waqultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka idhi maa yanbaqii ma habboona an yaqaca inuu ka soo baxo inuu ka soo dhaco midla haadaa kan oo kale cilmigan oo kale min xajaamin xajaam inuu ka soo baxo nin e, saaloonla ah oo timaxiiro ah oo cilmi kuu sheegayaa ma jiro soo ama inuu muusig kuu daaro ama inuu waxyaabo kala sameeyo waxaa ma ahee sidaa darteed nin xajaam ah oo wax amase xalaaqo ah oo timaxiiro ah cilmigan oo kale inuu ka soo baxo suuragal maaha baan idhi ilaa idaa kaana daa cilmin inuu cilmi u saaxiib yahay maahane walaa ninkan nin caalim buu ahaayo laga yaabo inuu meeshaan iska furtay saasaan is idhi faqultu lahu waxaan ku idhi min ayna laka xaggii kaaga sugnaadeen maa amartanii bihi waxaad amartay waxaa oo min almanaasiki acmaalahan ah faqaala wuxuu yidhi lilaahi anta way la yaabay lilaahi anta lilaahi anta waxaa suuroga inuu jeeda allaad u sugnaatay lilaahi anta kelimad ayuu ku yidhi oo saas ah laqad ra'aytu waxaan arkay caطaa ibna abi rabaax يفعله asagoo samaynahaya faakhadtuhu canhu xaggiisaan ka qaatay wawajahtu ilayh waxaan u jiheeyey oo aan u soo bandhigaa annaasa dadka caطaa baan ka bartay oo aan ka maqlay dadkaan saa u tawajuhiyaa walaqad aqbalat waxaa soo qaabishay addunyaa adduunkii calaa caطaa caطaa ibna abi rabaax faacrad canha wuu ka sii jeestay ashadd alicraab jeeshasatan u weyn wa abaahaa waa diiday adduunkii acdama libaa diidmatan u weyn ama u saraysa wa caasha wuu noolaaday cumruhu cumrigiisa kulluhu dhama kullahu dhammaan yalbasu asagoo labisanaya khamiisan khamiis laa yasiidu aan ka badnayn amanuhu amankiisii qiimihiisa calaa khamsati daraahima shan daraahim hudhayga soo maaha kaas ma ahee wax kalu xidhanahaya cumrigiisa oo dhan ma jirin waa shan daraahim walaqad dacaahu waxaa u yeeri jiray alkhulafaau madaxdii khulafadu caqi bay ugu cijireen ilaa musaaxabatihim calaa musaaxabatihim musaaxabadooda inuu raaco uu la joogo uu la fadhiisto falam yujib dacwatahum muusan ajiibi jirin madaxdu markay u wacaan wuu diidi jiray waayo likashyati likashyatihi cabsidiisa darteed ayuusan u ajiibi jirin calaa diinihi diinkiisa uga cabsanayo min dunyaahum adduunkooda maantaad madax isku dhex gasho waxaad la cuntood la cabto waa kuu dhammaatay sababto waxay tahay adduunkaagii diinkaagii waa sidii la rabay ma noqonayo marka waa ka diidi jira laakinahu laakiinse maca daalika ayadoo taa ay jirto ee uu diidi jiray kaana yafidu calayhim waa u geli jiray waa u wafdin jiray korkooda idaa wajada hadduu helo fii daalika arrintaa u tegitaanka ah faa'idatan lilmuslimiin hadday muslimiinta faa'iido ugu jirto aw khayran lilslaami ama khayr iyo wanaag islaamku ugu jiro min daalika arrintaasi waxay ahayd maa kii xadaa uu ka sheekeeyey bihi asaga cuثmaan bin caطaa alkhuraasaani ninka lagu magacaabo ayaa ka hadlay qaala wuxuu yidhi inطalaqtu waan tagay maca abi aabbahay baan la baxay waxaa hadlaya cuثmaan bin caطaa alkhuraasaani waa aabbahay baan raacay buu yidhi cuثmaan waa aabihi caطaa bin khuraasaani ayaan ayaan raacoon la tegey nuriidu anagoo doonayna hishaam bin cabdilmelik waa ninka khaliifka madaxweynehe maalkaa asaga islaamka u taliyaa falamaa markii kadawnaa aan gaarnay ama aan ahaanay qariiban meel u dhow min dimashq ilaan dimashq bay caasimadoodu ahayd dowladaha wakhtiga islaamka looga talinayay idaa naxnu waaba annagoo aragnay bishaykhin oday calaa ximaarin dameer saaran dameer aswada madow calayhi odayga korkiisa qamiisun qamiis baa saaranoo qamiis baa ugu jira safiiqun oo ku dheggan qamiis safiiq ahoo cidhiriyo ku dheggan ayuu wataa wa jubbatan iyo jubbad baaliya oo dhammaad ah taana waa waday waa wataa wa qalan suwa iyo koofiyad laasiqatan ku dheggan ayadana bira'sii madaxiisa wa rikaabaahu rikaabadiisa labadiisa rikaabna min khashabin qori uu markaa yahay waxa uu raranhayo uu ku raacayo dameerka ee rakaabka u ahna waa khashab iyo qori cunug yar buu ahaa fadaxigtuna waan ku qoslay buu yidhi odaygaan goofida ku dhegano jubbadda ciriiriga wata iyo markaan arkay fadaxigtu min waan ku qoslay wa qultu liabi aabbahe waxaan ku idhi man haadaa waa kuma midkaan faqaala wuxuu yidhi uskut shub dhowriya haadaa sayidu fuqa'a xijaaz waa xijaaz fuqahadeeda sayidkoodii waaye caطaa ibn abi rabaxin radia allahu canh waa caطaa ibn abi rabax amas bu mataqaadmiya ninka falamaa markii qaruba minhu qarub uu soo dhowaaday mina xaggeena nazla abi aabbahay wuxuu ka degey can baqlatii baqashiisii wanazla huwa asagana wuxuu ka soo degey can ximaarihi dameerkiisa factanaqa way isqoorqooreeyeen marka salaam fiican bay issalaameen watasaa'alaa way isxaal weydiiyeen war iska waran war ciyaalkii ka waran waxbaa la issu'aalay uma kabacdi caadaa way laabteen farakibaa way koreen labadoodiiba mid kasta daabadiisii waindalaqaa way tageen xataa waqafaa ilaa ay istaageen calaa baabi qasri hishaam bin abdicabdilmelik eh, hishaam ibni cabdilmelik qasrigiisa waa qasriga boqortooyada albaabkeeda ilaa ay istaageen famaa in istaqara bihimaa maba aysan ku sugnaaninba aljuluusu fadhiga aabbahay iyo asaga xataa udina lahumaa ilaa loo fasaxay soogalaa la yidhi isla markii waa loo fasaxay dad weli meeshay dhooban yihiin falamaa kharaja markuu soo baxay adii aabbahay qultu lahu waxaan ku idhi xadinii iiga sheekeey bimaa kaana min minkumaa wixii xaalkiinu ahaa maxaa idin sugnaa bimaa shaygii kaana ahaa minkumaa xaggiina faqaala wuxuu ii yidhi aabbahay lamaa calima markuu ogaaday hishaam anna caطaa ibnu abi rabaax bilbaabi albaabka inuu fadhiyo loo soo sheegay baadara waa soo degdegay faadina lahu waana u idmay waa waa loo idmay macnaha waa la idmay inuu galo faadina lahu u idmay wawallaahi ilaahay baan ku dhaartay anoo aabbahaa ah maa dakaltu ma gelin ilaa bisababihi cadda sababtiisa maahane yaa ii fasixi lahaa buu yidhi meeshaasaan fadhi laha ilaa maqribkee waxaan ku galay buu yidhi sababtiisa falamaa ra'aahu markuu arkay cabda hishaam qaala wuxuu dhahay marxaban marxaban soo dhawow soo dhawow haahunaa haahunaa halkaa imo halkaa imo manaa cilmiga iyo khayrka iyo waxyaabaha ilaahay siiye subxaana watacaala saan soo tilmaamay sidaa darteed intuu istaaga buu dhahay marxaban marxaban haahunaa haahunaa walaa zaala ma uusan ka zulin yaquulu lahu inuu saa u dhahayo haahunaa haahunaa xataa ajlasahu ilaa uu fadhiisiye macahu calaa sariirihi kursigiisii sariirtiisii ama kursigiisii ayuu fadhiisiyey wamasa wuu taabtay birukbatihi rugbatahu jilibkiisa ayaa jilibkiisii taabtay suu u soo dhowaynayey ayaa labadii jilbo istaabteen wa kaana fi lmajlisi majliska waxaa ahaa ashraafu nnaasi dadka madaxdooda raggii wasiirada ahaa ashraafu naas meeshay fadhiyeen wa kaanuu waxay ahaayeen markaanu gelaynay yataxadauuna kuwa sheekaystaa markay cada arkeen fasakatuu way aamuseen hal mar baa shib la yidhi dadkii oo dhanba uma kabacdi aqbala calayhi waxaa soo qaabilay cada hishaam hishaam baa saa usoo qaabil qaala wuxuu yidhi maa xaajatuka ya abaa muxamed dantaadu maxay tahay abaa muxamedow abaa muxamed waa kunyadiisa abaa muxamedow maxaa u socotaa maanta qaala wuxuu dhaha yaa amiira almu'miniin ahlulxaramayn labada xaram ehelkooda ahlullah waa ahl ilaahi wa jiiraanu rasuulihi rasuulkiisay jiiraan la yihiin tuqasamu baan rabaa in loo qaybiyo calayhim korkooda arsaaqahum arsaaqdoodii iyo wa ucطiyaatihim mushahradooda deg in loogu qaybiyo hadda loo geeyo intaasaan kugu faqaala nacam waayahay yaa gulaam gulaamkaygiiyo akraanigiisii uktub qor liahli maka wاlmadiina bicataayaahum cataayaalka ay lahaayeen waa mushaaharadooda iyo wa arsaaqihim lisana weli hal sana waxay cuni lahaayeen hadda u qor haloo rara buu yidhi uma kabacdi qaal wuxuu dha hal min xaajatin hayrahaa dan kale maa rabtaa ya abaa muxamed xaaje kale ma jirta oo taa aan ahayn oo aan kuu qabto qaala nacam ya amiir اlmu'miniin ha ahlu اlxijaaz reer xijaaz iyo wa ahlu najdin reer najd afضal اlcarabi waa carab kuwa ugu fadliga badan wa qaadaة اlislaami waa hogaamiyaalkii islaamka taruddu fiihim ku celi oo in lagu celiyo ayaan u baahanahay fuduula sadaqaatihim sadaqooyinkooda wixii ziyaado noqda in ayaga lagu noqo oo lagu celiyo faqaala nacam waa yahay yaa ghulaam ogtub bian turadda in la celiyo fiihim dhexdooda fudula sadaqaatihim sadaqooyinkooda wixii ziyaadaha hal min xaajatin xaaje kale ma jirtaa hayra daalika intaa aan ahayn yaa abaa muxamed qaala nacam yaa amiira almu'miniin ahlu huquur nimanka furinta ku jira waa nimanka waddanka ilaaliya ee furinta joogayo xuduudaha yaqifuuna waxay taagan yihiin fii wujuuhi caduwikum cadowyaalkiina wejigoodii hortooda wayaqtuluuna way dagaalamaan oo waxay la dagaalamaan man raama qofkii ay ogaadaan ama man raama qofkii la doono dheh almuslimiina muslimiinta bisharin tujrii calayhim wa in lagu socodsiiyo korkooda arzaaqan arzaaq waa in hadda raashin loo diraa tudiruhaa calayhim lagu daadinaayo oo lagu siyaadinaayo taduru lagu qubahayo arsaaqda calayhim korkooda fa innahum ayagu in halakuu hadday halaagsamaan oo ay dayacmaan oo ay halaagsamaan daacad waxaad dayacmayso afuquur furintii xuduuddii wax ilaalinaya ma laha saa darteed iyonan baahii dhibaato qabanine hadda ha loo diro waxuu yidhi raashinkoodii waxooda faqaala nacam waayahay yaa ghulaam uktub qor bixamli arsaaqihim ilayhim risqiyaalkoodii raashinkooda hadda in loo raro oo markaa loo diro hal min xaajatin dan kale ma jirtaa hayrihaa taa aan ahayn ya abaa muxamed qaala nacam ya amiira almu'miniin ahlu dimatikum ahlu dimadiina dimada waa gaalada ballanta kala dhaxaysa muslimiinte canshuurta bixisaa laa yukallifuuna yaan lagu kalifin maa laa yutiiquuna waxaysan awoodi karin waayo fa inamaa tajabuunahu waxaad ka qaadaan minhum xaggooda macuunatan waa kaalmo lakum idinkii calaa caduwikum idin tahay wixii ay bixiyaan hubbaad ku iibsataan raasin baad ku iibsataan cadowgiinay kaalma idinkaga tahay faqaala yaa ghulaam uktub liahli dimma bian laa yukallifuu inaan lagu mashaqaynin maa laa yutiiquuna waxaysan keri karin hal min xaajatin hayraha yaa abaa muxamed dan kalema qabtaa maxaan kaloo kuu qabtaa abaa muxamedow faqaala nacam ha itaqi اllaha fii nafsika ya amiir اlmuminiin buy ilaahay ka cabso naftaada wixii dan islaam markuu dhameeyey wuxuu sugayay baahi ay haysay imiba iga baahanay waxyaal beryaha waxaan hays wax ma haysan waxna sii waxaas sugayay faqaala wuxuu yidhi ittaqi war ilaahay ka cabso fii nafsika nafsadaada yaa amiira almu'miniin waclam ogow annaka adiga khuliqta in lagu abuuray waxdaka keliga wa tamuut waad dhimanaysaa waxdaka keliga wa tuxshar waa lagu soo xashrinayaa oo waa lagu jamcinayaa waxdaka keliga wa tuxaasabu waxdaka keliga baa lagu xisaabaa wallaa wallaahi baan ku dhaartaye maa macaka micigaaga ahaan maayaan aakhiri marka lagu xisaabayo iyo qabrigaba miman taraa waxaan aad u jeedeen madaxda ah axadun qof micigaaga ahaanay ma jira buu dhahay ogow haddaba ilaahay ka cadso subxaana watacaala faakaba hishaam hishaam wuu foorarsaday dhulkuu sa u foorarsaday yankutu fi اlardi asagoo dhulka xarxariiqaya yankutu fi اlardi wahwa yabkii oynaya haddana oo dhul yar bay qaataan inta badan madaxdee dhulka saa ugu xarxariiqaaya yuu saa u foorarsaday faqaama waa istaagay caaa cata soo kacay intaasay dantiisu ahayd faqumtu macahu anna waan la soo istaagay buu dhahay waan soo raacay falamaa sirnaa markaan soo gaarnay cinda albaabi albaabka agteeda idaa rajul waaba nin qad tabicahu la soo dabagalay bikiisin kiis laa adri aanan ogeyn maa fiih waxa ku dhex jira shilin muusan weydiisan waaka waa laga daba wadaa boorso dhan baa laga daba wadaa intaan weydiisanayna waxaan helnay ma laha adduunka markaad ka cartaa uu kuu soo cararaa markaad raadisana waaba kaa ordaaba waa wax cajiib badan hal max uu sameeye ma laha hal waxu weydiista ma laha waa kan nin baa naga soo daba socdaa qad tabicahu bikiisin laa adri maa fiihi waxa ku sugan aanan ogayn wa qaala lahu ina amiira almu'miniin bacaa laka bi haada kan buu kuu soo diray shandadan yar buu kuu soo dhiibay bacaa laka bi falamaa sirna markaan gaarnay cinda albaab idaa rajul waaba nin qad tabicahu la soo dabagalayona soo raacay bikiisin laa adri aanan ogeyn maa fiihi wax ku dhex jira oo qaala lahu wuxuu yidhi ina amiira almu'miniin maa bacata laka bihaada kuu soo diray hal iska fahmayaa boqorkaa kuu soo diray inay diinaariyi darihama ku jiraan faqaala hayhaata buu yidhi cataa maya hayhaata suuragal maa inaan qaato hayhaata hayhaata way fog way fog tahay as'alukum idinku su'aalan maayo calayh xaqan idinsoo gaarsiiyey min ajirin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin abaalkaygayaan ka rabaa allah subxaana watacaala fawallaahi baan ku dhaartaye odaygii baa leh innahu caطaa dakhala waa u galay cala alkhaliifati wa kharaja waa ka soo baxay min cindii agtiisa walam yashrab kama soo cabin qadrata maa dhibic biyo ah casiir male sharaab male kooka male faanta maya wuxuu ka soo cabay ma waa ka soo baxay asoon qidra ka soo cabin wa bacdun markaa kadib faqad cumira waa la cumri siiyey caطaa ibn abi rabaaxoo cimri badan buu ilaahay siiyey xataa balaga miata caam ilaa boqol sano uu gaaray mala'ahaa wuxuu ka buuxiyey boqolkaas sane bilcilmi walcamal cilmi iyo camal qabasho cilmi buu boqolkii sano ku bartay wuuna ku camal qabtay oo atracahaa waa isku macna wuxuu ka buuxiyey boqolkii sano adduunka bilbiri wataqwaa wanaagii alla ka cabsi wazakaaha wuxuu ku ahiray bizahaadati zahdinimo bizahaadati zuhdinimo iyo ka tegitaan bimaa uu ka tegey fii aydi nnaas dadka gacmahooda ku jira wixii dadka gacmahooda ku jira zuhdi uu ka tegey nicitaan uu ka tegey iyo waraqbati jacayl iyo hanqaltaag bimaa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ahaaday falamaa goortii ataahu lyaqiinu geeridii ay u timid wajadahu wuxuu helay khafiifa alximli ama geeridaa waxay heshayba cataa oo ah khafiifa alximli mid ximligiisu khafiif yahay min afqaali dunyaa adduunka culaysyaalkiisa culays badan maba saarnaba nin iska khafiif ah waay kaiira zaad sahaydiisu ay badan tahay min camali alaakhira aakhira camalkeeda wa macahu fowqa daalika waxaa la socdoo la jira intaa ka intaa ka kor fowqa daalika asoo intaa haystay sabcuuna xajatan toddobaatan xaj ayuu xajiyey ninka xata bn abi rawax toddobaatan xaj ayuu aaday ma sahlana waqafa wuu istaagay khilaalahaa toddobaatankaa xaj gudahooda sabciina maratan toddobaatan jeer calaa carafaat ilaa halkii sanaba hal mara carafa la istaagayaa toddobaatan xaj ayuu xajiyeyo uu istaagay macnaha sabcuuna xajatan waqafa khilaalahaa sabciina mara calىa carafaatin wahwa yas'al اllaha asagoo weydiisanaya ilaaha tacaalaa sareeya ridaahu wاljanna raadi ahaashadiisii jannada intuu carafo taagan yahay aad buu ilaahay u weydiistay raadi ahaasho iyo janno wayastaciidu bihi kana magan gelaya ilaahay min sakhatihi xanaaqiisii caradiisa iyo wanaari naarta ka magangelaaya ilaahayna subxaana wa tacala waan uga rajaynaynaya dhammaanta iyago in cadaabka ilaahay naga badbaadiyey saqadkiisa jannadiisana na siiyo caطaa ibn abi rabax oo ahaa taabicigii ugu horreeyey qisadiisaan meesha uga baxnay taabiciga labaad baanu geli doonaa habeen dambe haddii rabbi idmo waa caamir ibn cabd illaah wabilahi tawfiiq اllahu subxaanaه wa tacaala